بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وبارك على نبينا محمد kusoo dhawaada walaalayaal casharadeenii ku saabsanaay adduruus الnaxwiya min kitaab اlajrumiya casharadii naxwada ahayd oo laga soo qaatay kitaabka alajrumiya maanta insha allah darsu taasicu cashirka sagaalaad macrifatu calaamaati اlicraabi calaamadaha icraabka garashadooda awalan qeybta koobaad alrafcu god addarsu taashicu cashirka sagaalaad macrifatu calaamaati alicraabi garashada calaamadaha icraabta awalan marka koobaad alrafcu god waayo lirafci godka wuxuu leeyahay arbacu calaamaatin afar calaamo ayuu leeyahay tadullu waxay ku tusinaysaa afartaas calaa ana alkalimata kalimada marfuucatun inay gudan yahay biwujuudi waaxidatin hal helideeda oo minhaa calaamadahaas ka mid ah wa hiya calaamadahaasi waa addamatu god walwaawu waaw walalifu alif wannuunu nuun waaye waaluulaa calaamada hore hiya alaslu iyadaa asal ah waalhalaathatu albaaqiyatu saddexda soo hartay furuucun faracyaal waaye furuucdaasu tanuubu ka naa-ib noqonayso canidamati godka kanaaib naaib noqonaysa waay lirafci godka wuxuu leeyahay arbacu calaamaatin afar calaama ayuu leeyahay tadullu ku tusinayso calaa ana alkalimata kalimada inay tahay marfuucatun mid la goday inay tahay biwujuudi waaxidatin hal helideeda ayay ku godan tahay minhaa calaamadahaas afartaas ka mid a wahiya calaamadahaas afartaas addamatu waa god wal waaw waa waay walalifu alif waaye wanuunu nuun waaye waluulaa calaamada koobaad hiya alaslu iyadaa asal ah oo addama ah wathalaathatu lbaaqiyatu saddexda soo hartay waaw alif nuun furuucun laamo weeye can tanuubu ka naaib noqonayso can damada ka naaib noqonayso alcalaamatu luulaa calaamada koobaad addamatu god waaye iyadaa asal ah wa takuunu calaamatan lirafci godka ayay waxay calaamo u noqotaa fii arbacati mawaadica afar meelood ayay calaamo ugu noqotaa waay almawdicu alwal booska koowaad alsmu lmufrad waa magaca la keli yeelay wa huwa ismu mufradka ismun magac weeye dalla ku tusiyey calaa waaxidin hal ayuu ku tusiyey hal shaksi hal wax walaysa muhanan laba ma ahaanin walaa majmuucan walaysa muhanan muhano ma ahaanin wa majmuucan mid la jamciye ma ahaanin walaysa muhanan walaa majmuucan laa ku dar walaa min alasmaa'i alkhamsa shanta magacneh kama mid ma ahan waayo wadalika mithlu xadara muxamadun muxamed ayaa imaaday wa saafarat faatimatu faaduma ayaa safartay qaala tacaala alla wuxuu yihi muxamadun rasuulullahi rasuulka ilaahay waayo alcalaamatu luulaa calaamada koobaad oo calaamadaha afarti ka mid ahi addammatu god waay wa takuunu godka wuxuu ahaadaa calaamatan calaamo lirafci godka caadiga ayuu calaamo u noqdaa fii arbacati mawaadica afar meelood ayuu calaamo ugu noqdaa waay almawdicu alawalu booska koobaad alismu lmufrad waa magaca keliga ah wa huwa isimka mufradka ah ismun magac waay dalla ku tusiyey calaa waaxidin hal walaysa muhanan labana ma ahaanin walaa majmuucan mid la jamciya ma ahaanin walaa min alasmaa'i alkhamsa shan magacna ma ahaanin mithlu xadara muxamedun muxamed imaaday saafarat faadimatu faadimaa safartay qaala tacaala alle wuxuu yihi muxamadun rasuulullahi baabkan waxaan ku baranaynaa ama cashirkan sagaalaad addarsu taasic macrifatu calaamaati lcraab macrifatu inaan garano calaamaati alicraab calaamadaha icraabta inaan fahamno calaamaat licraab waxaan ku soo marnay cashirkan cashiradii ka horeeyey yaa afar inay ahaayeen calaamadaha godka calaamaat licraabka waa weyn afar waay rafcun god nasbun kordhig khafdun hoosdhig iyo jasmun reeb calaamaat اlicraab shayga icraab ah inuu icraaban yahay o isbedbedelayo waxaa lagu gartaa afartan calaamo rafcun nasbun khafdun jasmun afartaas calaamo ayaan cashirkan kii ka horreeyay kusoo baranay maanta insha allahu tacaala waan faahfaahinaynaa calaamadahan ayaa la faahfaahinayaa macrifatu calaamaati alicraab macrifatu calaamaati alicraab calaamadaha icraabku afaray ahaayeen maanta waxaa inoogu horeeyo awalan alrafcu alrafcu marka waa wax guud god weyn waay waa la hoos tegayaa calaamadan godka ah alrafcu afar calaamo ayuu leeyahay rafcaha godka naftigiisa ereyga inuu godan yahay afar calaamo ayuu leeyahay afartaas calaamo hal waa asal asal waa naftigiisa waay adamatu godki caadiga waay iyadoo taagaab loo sameynayo adamatu waa godka naftigiisa waay alwaawu calaamadda labaad waay alalifu calaamad saddexaad waay annuunu calaamada afaraad waay marka macrifatu calaamaati اlicraab icraabka calaamadihiisa garashadooda ayaan baranaynaa calaamadaha icraabta waxay horan aan usoo marnay rafcun nasbun khafdun jasmun inuu yahay maanta waxaan qaadanaynaa rafcun godkii weynaay godka weynaay marka wuxuu leeyahay afar calaamo ayuu leeyahay addammatu godkii la yaqaanay wal waaw wal alifu afartaas ayuu leeyahay waay marka damadii ayaan bilaabnay addama damadu waa calaamada koobaad oo asalka ah waay shayga markii la godo ha la godo haddii la dhaho addama waa godka caadiga ah waay markii la qoraayana waaw yar ah loo qoraa shayga markii la saaraayo hal laba god laba laba godna wuu noqon karaa addama waa god godka naftigiisa waa kaas godku afar meel ayuu galaa afar meel arbac mawaadic god rasmiyaa lagu godaa afartaas mowduc waa ugu horeeyo alsmu lmufrad alismu lmufrad magaca keli ah maxaa la dhahaa ism mufrad o maxaa tahay ism mufradka waxaa waaye huwa maa ismun waa magac dalla ku tusiyey calaa waaxidin halow ku tusiyey walaysa ma ahaanin kuma tusanin muhanan laba qofood walaa majmuucan jamcana kuma tusin wax badan kuma tusin walaa min alasmaai alkhamsa shan magac oo la sheegi doonana ma aha magacaasoo kalea waxaa la dhahaa isim mufrad ayaa la dhahaa isimka mufradka noogu soo celi ismun waa magac dalla ku tusiyey calaa waaxidin hal ayuu ku tusiyey hal shayuu ku tusiyey hal keligiis waay mufrad saasaa lagu bixiyey walaysa muhanan labama ku tusinaayo walaa majmuucan jamacna kuma kutusinaayo walaa min alasmaai alkhamsa magacyada mufradka way badan yihiin muxamedaa ka mid a ah. muxamedun axmedu dadka magacyadooda badanaa isim mufrad waa cumaru khaalidun zaydun sucaadu faatimatu xaliimatu sacdiyatu khaalidun faaraxun magacyo iska mufrada waay caamirun cumaru magacyadaas isimka mufradka ah markii la godaayo damaa lagu godaa waa booska koobaad waay oo maxaa lahaa muxamadun rasuul llah allah subxana wa tacala saas uri muxamadun rasuulu llah waa godan yahi waxaa leedahay jaa muxamadun muxameda imaada xadara muxamadun saafarad faatimatu boosaska kale aan qaadano almawdic athani booska labaad jamcu taksiiri waay waa jamcu taksiirka wa huwa jamcu taksiirka ismun waa magaca dalla ku tusiyey calaa akthara wax ka badan min ithnayni laba ka badan maca tagayuri siiqati mufradihi isimkiisa mufradka ah qaabkiisa isbedeladeeda iyadoo lala qabo ayuu laba iyo wax ka badan ku tusiyaa wax laba ka badan mithlu qaama rijaalu raggaya istaagay wazayaanibu zaynabiyaasha qaala tacaala alla subxana wataala wuxuu yihi qaala asxaabu muusaa almowdic thaani booska labaad jamcu tagsiiri wa wahuwa jamcu tagsiirka ismun waa magac dalla ku tusiyey calaa akthara in ka badan min ithnayni laba ka badan wax laba ka badan saddex iyo wixii ka badan maca tagayuri siiqati mufradihi isimkiisa mufradka qaabku ahaa isbedelay mithlu qaama rijaalu raggiyaa istaagay wazayaanibu zaynubyaashaa istaageen qaala tacaala alla wuxuu yihi qaala asxaabu muusaa almowdic athalith booska saddexaad jamculmu'anath saalim waay waa jamca dhadiga ee nabad galay wa huwa jamca muana saalimka ismun waa magac dalla ku tusiyey calaa akthara in ka badan min ithnatayni laba haween ka badan ayuu ku siiyey biziyaadati alifin wa taa-in alif iyo ta iyadoo lagu ziyaadiyey fii aakhirihi gadaashiisa mithlu saafaratilfaadimaatu faadimooyinka ayaa safray walcaa ishaatu iyo caa ishooyinki qaala tacaala alla subxana wa tacala wuxuu yidhi idaa jaaaka almu'minaatu dumarka mu'minaadka haday kuu imaadaan uu yihi almawdic thalith boolka saddexaad jamcu lmu'anathi saalim waayo wa huwa jamc mu'ana saalimka ismun waa magac dalla ku tusiyey calaa akthara in ka badan min ithnatayni laba haween biziyaadati alifin wa taa-in alif iyo ta dheer in lagu daro lagu ziyaadiyey ayuu kugu tusiyey wax badan fii akhiri gadaal looga daray mithlu saafaratilfaadimaatu wاlcaaishaatu faadimaadkii caashaadka ayaa safreen qaala tacaala alla wuxuu yihi idaa jaaءaka almu'minaatu almowdic raabicu booska afraad alficlu lmudaaric waa ficil mudaaric aladii ficilkaasoo lam yatasil biaakhirihi gadaashiisa aan lala xiriirsiinin shay-un waxba mithlu yakruju waa baxaya yanaamu waa hurdaya qaala tacaala alla wuxuu yihi yowma yaquumu nnaasu yaquumu nnaasu yowma maalin waayo yaquumu nnaasu dadka ay hor istaagi doonaan waa lirabbi alcaalamiin almowdic athaalith raabicu booska afraad alficlu lmudaaric waa aladii ficilkaasoo lam yatasil aan la xiriirsanin biaakhirihi gadaashiisa shay-un waxba aan la xiriirsanin mithlu yakhruju waa baxayaa yanaamu waa jiifanaya qaala tacala alla wuxuu yihi yowma yaquumu nnaas weli waxaan ku jirnaa mawaadicu damma waxaan sheegnay calaamadaha inay afar ahaayeen addama asal damadii marka boosasay leedahay waxaa la dhahaa boosaskaas mawaadicu dama waxaan soo marnay alismu lmufrad magac keli ah oo hal qof ku tusiyo maxamed faatima caaisha iyo wixii lamid booska labaad oo god lagu godo waxa weeye jamcu taksiiri jamcu taksiir jamcu taksiirow maxaa tahay jamcu taksiir waa maxay jamcu taksiirka waxaa la dhahaa ismun dalla calaa akthara min ithnayni magac ku tusiya laba wax ka badan mee qofoodaa laba ka badan saddex qof afar boqol malyan wixii laba ka badanba ayuu ku tusiyay jamc waay jamcu taksiir maca tagayuri siigati mufradihi isimkiisa mufradka qaabkuu ahaa iyadoo isbedelay siiqaa ku socda ism mufradka siiqadiyaa laga bedelayaa sida rajulun nin rajulun jamcu tagsir ka dhig rajulun nin jamcu tagsiraa laga dhigay rijaalun qaabkii uu ahaa uu iska bedelay rijaalun beytun guri buyuutun guryo buyuutun ee zaynabu gabar la dhaho zaynab zayanibu zayanibu zaynab yaal zayanibu jamcu tagsiirka marka god baa lagu godaa asigana maxaa kamid a ah jamcu tagsiir god ku godan allah waxaa leedahay mithaal tusaale waxaa leedahay qaama rijaalu raggiyaa istaageen rijaalu godaa lagu goda caadi ah qaala tacaala qaola asxaabu muusaa asxaabu jamcu tagsiir waay godna wuu ku godan yahay booska saddexaad walaalayaal weli boosaskii damadan ku jirnaa jamcu lmu'anathi asaalim waay waa jamca labaad aan qaadanayno jamcu lmuanath saalim jamcu lmuanath saalim waa jamca labaad aan qaadanayno jamcan waxaa la dhahaa jamcu lmuanath saalim tacriifkiisa waxaa waaye ismun dalla waa magac ku tusiyey calaa akthara in ka badan min ithnatayni laba haween wax ka badan ayuu ku tusinayaa wuxuuna kugu tusinayaa biziyaadati alifin wa in fi aakhirih alif iyo tadheeraa gadaal looga daraa alif iyo tadheer ayaa gadaal looga daraa ereyga ereygaa lasoo qabanaa alif ta dheeraa lagu daraa muslimatun gabar muslimad ah muslimaat mu'mina mu'minaat qaa'ima qaa'imaat daaxika daaxikaat zaynabu zaynabaatun zaynabaat jamc muanas saalim godaa lagu goda asigane mithl waxaa leedahay tusaale saafarat alfaadimaatu wlcaaishaatu way safreen qaala tacaala idaa jaa-aka nebiga hadday kuu imaadaan yaa imaanaya almu'minaatu god caadiyaa lagu godaa booska saddexaad walaalayaal oo afaraad oo ka mida mawaadicu damma godka meelahay degaysa ka mid ah alficlu lmudaaricu waa ficil mudaaric waay ficil mudaarica waa ficilka zamanka ku tusiya waqtiga oo hadda hadda dhacaayo iyo wax soo socda yadhabu yaquumu wuu istaagaa yajlisu yakulu waa qaadan doonaa asigoo faahfaahsan ficilkan mudaaric ah gadaashiisa haddaan waxba lala xiriirin aakhirkiisa haddoo wax la xiriirin macnaha aakhirkiisa aan lala xiriirin alif iyo waaw iyo gadaal dhan wax looga darin ficilka dhammaadkiisa bas yaquumu oo kale gadaashiisa wax laguma darin yadhabu oo kale gadaashiisa wax laguma darin yusaafiru ficilkaasoo kale waxa waaye god caadaa loo godaa asigana waxaa leedahay qaala tacaala yowma yaquumu waxaa la rabo yaquumu waay marka waxaan baranay mawaadicu damma godka meelihiisa ayaan baranay oo waxaan dhahnay rafcadii weyneed rafcadii weyneed afar calaamo ayay leedahay calaamadda koowaad addama waay asal iyada ah godki rasmiga ah waay afar meel ayay degtaa a laga helaa afartaas meel waan kala baranay alsm lmufrad waa baranay ism mufrad wax lalaho jamcu taksiir waan baranay jamcu lmuanathi saalim waan baranay alficlu lmudaaric aladi lam yatasil biakri shay afartaas meel maxaa lagu goda hadii lagu dhaho damaa leedahay godka naftigiisa imaanaya waa kan waana markii la qoraayo godka waaw sakiira waay waaw yar waay naftigiisa ayaa imaanaya mawaadicu dama ayuu noogu dhamaaday aan u gudubno calaamadii labaad oo ah waawdii aan alcalaamatu athaaniya calaamada labaad al waaw waawaay wa takuunu waawdu waxay noqotaa calaamatan lirafci godka ayay calaamo u noqotaa fii mowdicayni laba meelood ayay calaamo uga noqotaa almowdicu lawal booska koobaad jamcu lmudakari saalimu waay wa huwa jamca mudakar saalimka ismun waa magac dalla ku tusiyey calaa akhara in ka badan min ithnayni laba ka badan biziyaadatin bisababi ziyaadatin ziyaada sababteeda ayuu kugu tusiyey jamca calaa fii aakhirihi gadaal looga daray saalixun magacaasu ku haboon litajriidi ziyaadada in laga dhartiro laga qaawiyo mithlu xadara almudarisuun macalimiinta way imaadeen qaala tacala alla wuxuu yidhi qad aflaxa waxaa liibaanay almu'minuuna mu'miniinta ayaa liibaanay aladiina kuwaasoo hum ayagaba khaashicuuna fii salaatihim salaadooda ku khushuuca waay alcalaamatu thaaniya alwaawo wa waawdu waxay noqotaa calaamatan lirafci godka ayay calaamo u noqotaa fii mowdicayni laba meelood ayay calaamo ugu noqotaa almowdic lawal booska koobaad jamcu lmudakari saalimu waa jamca mudakarka oo saalimka ah wa huwa jamca mudakarka saalimka ismun waa magac dalla ku tusiya calaa akthara in ka badan min ithnayni laba ka badan biziyaadatin ziyaado awgeeda ayuu gadaal kugu tusiyey jamca fii aakhirihi looga daray saalixun magacaasu ku haboon litajriidi ziyaada in laga qaawiyo wadalika mithlu xadara almudarisuun macalimiinta amaadeen qaala tacala alla wuxuu yihi qad waxaa run ah aflaxa almu'minuuna mu'miniinta inay guulaysatay aladiina waa kuma mu'miniinta guulaystay kuwaasoo hum ayaga khaashicuuna fi salaatihim almawdic athaani booska labaad alasmaau lkhamsatu waa shan magac shan magacoo walaalo ah isla socdaan wahiya shantaas magacna abuuka aabbaha waay wa akhuuka walaalkaa waay wa xamuuka dumaashigaada waay wafuuka afkaada waay waduu maalin nin xoolo u saaxiiba waay qaala tacaalaa alla subxana wa tacaala wuxuu yidhi qaala abuuhum aabbahood wuxuu dhahay qaala lahum akhuuhum walaalkood wuxuu ku dhahay wa inahu nabi yacquub calayhi salaam laduu cilmin aqoon mid u saaxiiba waay almowdic athaani booska labaad alasmaau lkhamsatu shan magac waay wahiya shanta magac abuuka aabaha waay wa akhuuka walaalka waay waxamuuka ninka markaa la hadlaysad kaafkaa kordhigaya waxamuuka dumaashigaada waay ha waxamuuka saydigaa waay leedahay haweenta markaa la hadlaysidna waxamuuki aa leedahay dumaashigaa waay waxamuuki wafuuka afkaada waay waduu maalin qof xoolo u saaxiiba waay qaala tacaala alla wuxuu yihi qaala abuuhum aabahood wuxuu ku dhahay waay qaala abuuhum qaala lahum akuuhum walaalkood wuxuu ku dhahay wa inahu nabi yacquub laduu cilmin waay calaamada koobaad ayaa noo soo dhammaatay waxaan qaadanaynaa calaamada labaad calaamada koobaad waxay ahayd asal adama calaamada labaad alwow alwow waawdu markay god sheega inuu gudan yahay rafca ilan rafca weyn waa la hoostaga rafca markay ku tusinayso god markay ku tusinayso laba boos basay degtaa booska koobaad ee degaysa waxaa la dhahaa jamcu lmudakar saalim waa jamci saddexaad aan baranayno jamcu lmudakari saalim asaalim jamc lmudakar saalim waxaa la lahaa ismun dalla magac ku tusiyo calaa akthara in ka badan min ithnayni laba ka badan wuxuuna kugu tusiyaa biziyaadatin fi aakhirih gadaala wax looga daraa saalixun litajrid ziyaadadaasna waa laga bixin karaa oo haddii magaca ziyaado laga bixiyo mufrad uu kuu noqonaa isim mufrad uu noqonaa tusaale almuslimuun muslimun aad jamcisay almuslimuun muslimiin badan ziyaadada waa laga bixin karaa almuslimu muslimuun muminun almuminuun dhaalimun dhaalimuun kaafirun kaafirun qur-aanka waa ka buuxda jamc mudakaru saalim markii la godaayo waa waa lagu godaa waxaa leedahay qad qaala tacaala qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun fakhaashicuuna almu'minuun marfuucaani waa la goday waa lagu goday booska saddexaad walaalayaal oo ka mida mawaadicda maxaan ku oo waawda ay gelayso waa shan magac oo walaalo ah eh, isla socdo alasmaa lkhamsa allahaa shantan magac waawaa lagu godaa ayagana abuuka aabbaha waa akhuuka walaalkaa waa maxaan ku iraahdaa xamuuka waa saydiga xamuuki wafuuka afkaada waa waduu maalin qof xoolola waa shantan magac markii lago markii aad aragtid meel ku aragtid yaa waawaa lagu godaa qaala tacaala qaala abuuhu abuuhum wa abuunaa ee dheh shaykhun kabiir qaala lahum akuuhum waxaa leedahay inahu laduu cilmin haadaa kani fuuka afkaada waa haadaa fuuka fuu waawgaas aa arkay sidaa god fuuka saasaa leedahay ha marka waawga labadaas boos ayuu degaa aliftii iyo nuuntii ayaa noo harsan oo calaamadaha godka ka mid ah alcalaamatu الثaaliثaةu calaamada saddexaad alalifu alif waay wa takuunu aliftana waxay noqotaa calaamatan lirafci godka ayay calaamo u noqotaa fii mowdicin waaxid hal meel ayay calaamo u noqotaa wa huwa halka meelneh almuhanaa magaca labada ah waay wa huwa muhanahana ismun waa magac magacaasuu dalla ku tusiyey cala thnayni laba ku tusiyey aw ihnatayn ama laba haween ku tusiyey biziyaadatin bisababi ziyaadatin ziyaado daraaddeed ayuu kugu tusiyey fii aakhirihi gadaal looga daray saalixun magacaasuu ku haboon litajriidi in ziyaada laga bixiyo mithl muxamadaani laba muxamed khaalidaani laba khaalid faadimataani laba faadimo qaala tacaala alla wuxuu yihi wamaa yastawi ma simno albaxraani alcalaamatu thaalitatu calaamada saddexaad alalifu wa takuunu aliftu waxay noqotaa calaamatan ayay lirafci godka u noqotaa fii mowdicin waaxidin hal meel wa huwa almuhana waa isimka labada ah wa huwa isimka labada ahna ismun waa magac dalla ku tusiyey calaa thnayni labo aw ithnatayn ama laba haweenuu ku tusiyey biziyaadatin ziyaado sababteeda ayuu kugu tusiyey fii aakhirihi gadaal looga daray saalixun wuxuu ku fiican yahay litajriid in laga bixiy ziyaadada mithil muxamadaani khaalidaani faadimataani qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa yastawi weli waxaan ku jirnaa calaamadaha lagu garto rafcada rafcadu waxay leedahay afar calaamo calaamo waa asala waa damma calaamad labaad waa waaw calaamada saddexaad alif alifku calaamo ayuu godka u noqdaa hal meel bes halka meel oo dega waxaa la dhahaa almuhanaa magaca labada ah ayaa la dhahaa muhanahu muxuu yihi muhanuhu waxa weeye waa ismun dalla cala اthnain aw ithnatayn laba qofood ama laba nin laba naaguu ku tusinayaa labo jamc ma aha muxuuna kugu tusiyey ziyaada gadaal looga daray ziyaadana haddii laga bixiyo mufradoo iska noqonaa ism mufrado noqonaa sida muxamadun محمدان خالد خالدان فاطمة فاطمتان عمر عمران عمر عمران فارح فارحان مقعاس مثنى ayaa la dhahaa isimka muhana alifaa lagu godaa qaala tacaala wamaa yastawi lbaxraani baxraani waa godan yahay muxuu ku godan yahay alifkaas nuunta ka horeeya baxraani calaamadaha waa kaasaa weli waxaan ku jirnaa alcalaamatu araabicatu calaamada afraad annuunu nuun waay wa takuunu nuunta waxay ahaataa calaamatan lirafci godka ayay calaamo u noqotaa fii mowdicin waaxidin hal meel wa huwa halka meel neh al afcaalu lkhamsatu waa shanta magac waay wahiya afcaasha shanta ahneh neh kullu ficlin waa ficil walba oo mudaaricin ah eh. itasala oo la xiriirsaday biaakhirihi gadaashiisa alifu lithnayni laba qofood aliftooda oo la xiriirsaday ow amase waawuljamaacati dad badan waawdooda oo la xiriirsaday ow yaa-ulmu'anathati haweenta ya-deeda ayaa la xiriirsaday ya-dii haweentii almukhaadabati lala hadlaayay milu yafcalaani labadii maqnaay way sameynayaan watafcalaani tafcalaani labadiinan waa sameynaysiin wa raggii maqnaay way sameynayaan wa tafcaluuna raggiinan waa sameynaysiin wa tafcaliina waa sameynaysaa adiga qaala tacaala alla subxana wa tacala wuxuu yihi wanajmu xidigii iyo washajaru yasjudaani way sujuudaan labadaba tu'minuuna waxaa rumaynaysaan bilaahi ilaahay atacjabiina laama waxaa la yaabaysaa min amrillaahi amarka ilaahay maa la yaabaysaa waay alcalaamatu raabicatu calaamada afraad annuunu nuun waay wa takuunu nuuntu waxay noqotaa calaamatan calaamo lirafci godka ayay u noqotaa fii mawdicin waaxidin hal meel ayay calaamo ugu noqotaa wa huwa halka meelneh alafcaalu lkhamsa waa shanta magac wa hiya afcaalu lkhamsaneh kullu ficlin ficil walba oo ideelkiis weeye ficilkaas oo mudaaricin mudaaric ah itasala biaakhirihi gadaashiisa oo la xiriirsaday alifu lithnaini laba qofood aliftiisa ow amase waaw dad badan waawdooda ow amase yaau lmu'anathati lmukhaadaba naag lala hadlaa ya-deeda ayaa la xiriirsatay mithlu yafcalaani labada qofood maqnaayo way samaynayaan wa tafcalaani labadiina waa samaynaysaan wa yafcaluuna raggii way samaynayaan wa tafcaluuna idinkaan nimanka ah waa samaynaysiin watafcalayna haweenyaha waa samaynaysaa adiga qaala tacaala wannajmu xidigi wshajaru yasjudaani way sujuudayaan w tu'minuuna waa rumaynaysaan bilaahi atacjabiina waxaa la yaabaysaa min amri illaahi weli waxaan ku jirnaa calaamadihii rafca maanta waxaan qaadanaynaa calaamadii saddexaad calaamadii afaraad annuunu nuun ayaan qaadanaynaa nuunku waxay gashaa ma aragtay hal meel halkaas meelna waxa weeye alafcaalu alkhamsa waxaa jira ficilo shan la dhaho shanta ficila lahaa ayagana saasaa lagu yaqaana ama alamhilatu lkhamsa shanta ficil afcaalu lkhamsa waxa weeye ficil mudaaric waa horta ficilka mudaaric caadiga ah ayaa waxaa lala xiriiriyay alif laba qofood kutusinayso alif kutusinayso laba qofood marna yaa lagu bilaabaa marna ta waxaa leeyahay yafcalaani tafcalaani ya'kulaani ta'kulaani yanaamaani tanaamaani ama waxaa lala xiriiriyey waawl jamaaca waaw dad badan ku tusinayso marna yaa lagu bilaabaa marna ta haye yafcalu dheh yafcaluuna tafcaluuna ya'kuluuna ta'kuluuna yaquumuuna taquumuuna aw yaa-u lmukhaadaba almu'anath almukhaadaba halta haween halka haween oo lala hadlaayo waa ta bisaa lagu bilaaban karaa ta ya-deeda waxaa leedaha haweenta markaa la hadlaysa tafcaliina waa samaynaysaa ta'kuliina waa cunaysaa tusaafiriina waa safraysaa tarxamiina saasaa leedahay afcaalu lkhamsa ayaa la dhahaa afcaalu khams maxaa lagu godaa nuun nuuntan aa ujeedid ugu dambeeyo ayaa lagu godaa waay aan qaadana su-aalo iyo tamaariin exersaasyo su-aasha koobaad kam calaamatan lirafci rafcada meeqa calaamay leedahay wamaa hiya maxayna yihiin su-aasha labaad fii ka mawdicin booskeebay takuunu damatu rafcada calaamo ugu noqonaysaa su-aasha saddexaad maa huwa ismu lmufrad ism mufrad maxaa la lahaa wamaa huwa jamcu taksiiri jamcu taksiirka waa maxay su-aasha afaraad maa huwa jamcu lmuanathi saalim jamca muanathka saalimka waa maxay su-aasha shanaad fii ka mawdicin booskeebay takuunu waawu waawdu calaamatan lirafci godka calaamo u noqonaysaa su-aasha lixaad maa huwa jamcu lmudakari saalim jamc mudakarka saalimka waa maxay wamaa hiya alasmaau lkhamsa shanta magacna waa maxay su-aasha toddobaad fii ka mowdicin booskeebay takuunu lalifu aliftu ay noqotaa calaamatan lirafci rafcada mid ku tusinayso su-aasha sideedaad maa huwa lmuhana muhana maxaa waaye su-aasha sagaalaad fii ka mowdicin booskeebay takuunu nuunu nuunta ay ahaataa calaamatan lirafci su-aasha tobanaad maa hiya alafcaalu lkhamsa markaan qaadanay calaamaat licraabi oo aan sheegnay rafcada bes aan qaadanay casharada kale ayaan waxaan ku qaadan doonaa xara eh, ma aragta kuwa kale rafcadii afar meel ayay degaysay eh, afar calaamo ayay lahayd addamatu oo asal ah waaw alif nuun intoodaba meelay lahaayeen eh, waawdii ayaa damadii aan ku bilaabnay afar meel ayay iska lahayd isim mufrad jamcu taksiiri jamcu lmuanath saalim ficil mudaaric lam yatasil biaakhirihi shay waawdu laba meelay lahayd eh, jamcu lmudakar saalim iyo alasmaa lkhamsa waawaa lagu gudaa aliftu hal meele lahayd bes almuhana nuunta waxay iska leedahay hal meel waa afcaal shan ah boosaskaas markii laisku dardaro marka afartaas calaamo boosaska ee degaan markii laisku dardaro afartii oo damada lahayd iyo waawdii oo laba ah markii laisku daro waxay noqonayaan lix afar shan lix ayay noqonayaan muhanaha oo hal ah waa todobo afcaalu khamsa oo hal ah maxaan ku irahdaa nuuntoo hal leh waa sideed marka afartaas calaamo iyo sideed boos ayaa cashirkeena ku baranay ajruumiga matnigiisa aan qaadano oo intaan hadda lasoo dhaafay si mulaqasatnu ah. ajruumiyati lilxifdi matniga ajruumiga si loo xifdiyo qaala mushanifku wuxuu yihi ajruumi baabu macrifati calaamaati اlcraabi calaamadaha icraabka garashadooda ayuu baab u yahay lirafci ayuu dhahay ajruumiga godku arbacu calaamaatin afar calaamo ayuu leeyahay addammatu god walwaawu waaw walalifu alif wannuunu iyo nuun fa ama adamatu godki miya fatakuunu hiya damadu waxay noqotaa calaamatan calaamo ayay noqotaa lirafci godka ayay u noqotaa fii arbacati mawaadica afar meel ayay calaamo ugu noqotaa waay fi lismi lmufradi magaci keligiisa ah wajamci taksiiri jamcii la jajabiyey wa jamci lmuanahi saalimi jamca dhadiga ee nabad galay ayay calaamo ugu noqotaa iyo walficli ficilki ficilkii almudaarici aladi ficilkaasoo lam yatasil aan la xiriirsanin biaakhirihi gadaashiisa shay un waxba aan la xiriirsanin wa ama alwaawu waawdi miya fatakunu hiya waawdu waxay noqotaa calaamatan lirafci godka ayay calaamo u noqotaa fii mawdicayni laba meelood fii jamci lmudakari saalim jamca ninka ee nabad wa fi lasmaa'i alkhamsati asmaada shanta ah wahiya asmaada shanta ah abuuka aabaha waay wa akhuuka walaalkaa waaye waxamuuka qof ninaa la hadlaysaa kaafka tilo kordhiga waxamuuka waa dumaashiga waa maaragtay gabadha walaalkeed haddii la dhaho waxamuuki sida raajix ah waxamuuki in la dhahaa fiicanaa la yiri gabaraa la hadlaysaa markaas waxamuuki waa maaragtay dumaashiga waxamuuki waxamuuka haddii la dhahani waa saydiga ninaa wiilkaa la hadlaysaa waxamuuka saydiga waa gabadha wax u yahay walaalkeed wafuuka waa afkaada waduu maalin qof xoolo u saaxiiba wa ama alalifu alifti miya fatakunu aliftu waxay noqotaa calaamatan lirafci godka ayay calaamo u noqotaa fii tahmiyati alasmaai asmaada keeda labada laga dhigay khaasatan gooni ahaan akhusu waan gooni yeelayaa khaasatan gooni ahaan wa ama nuunu nuunti miya fatakunu hiya nuuntu waxay noqotaa calaamatan lirafci godka ayay calaamo u noqotaa fi lficli lmudaarici ficilka mudaaric ayay calaamo ugu noqotaa ida tasala haddii uu la xiriirsado bihi ficilka damiiru tahniyatin laba qofood damiirkay ku tusinaya waa alif aw damiiru jamcin wax badan damiirkooda hadduu la xiriirsado waa waaw aw damiiru lmu'anafati haweenta damiirkeeda haweentii almukhaadabati lala hadlaaya damiirkeeda waa ya haddii saddexdaa shay lala xiriiriyo afcalu khamsaa la dhahaa nuunaana lagu godaa waayo cashirkeeni maanta aan ku cashirkii sagaalaad calaamadaha godka halkaa ayuu ku egyahay wa ilaa darsin aakhar wabilaahi towfiiq